بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله وحنكب الله بين آيات الله بغل صدن يأفر إلى آيات الله بغل أفرتن يشان وسورة البقرة هوينك حالة دوديبا ولي الوجراه والوالدات يرضعن كوي لفري gabdhihii laga dhintay marka waladiina kuwa nimanka yutawafawna la oofsaday oo dhintay oo minkum idinka idin kamid a ah, waa la oofsaday baynu nidhaah wayadaruuna ka tegey aswaajan xaasas ka tegey yatarabasna way dhur sugayaan ama way xabaasayaan bianfusihinna naftooda haweenkaasi arbacata ashhurin afar bilood iyo cashara toban habeen faidaa balaqna hadday gaadhaan ajalahunna muddadoodii oo ciddadu u dhammaato falaa junaaxa dambe calaykum dushiina ma aha fii maa facalna waxay ku falaan fii anfusiina naftooda bilmacruufi si sharciga waaqifsan oo wanaagsana markii muddadu u dhammaatay ilan berigaa hore hadayna haddayna dani ka bixinin gurigii lagaga dhintay bay joogi marka markay muddadaasi u dhammaato waxay sameeyaan hadday baxdo oo ay baxdo nin guursato waxba iyaday jirtaa wax dhibaato a male waayo muddadaa hore ee ay ciddada ku jirto gurigiibay joogi muraadkeedana maalintii way soo qabsan habeenkii habeenkiibay kusoo dheelman marka waxaa laleeyahay meeshan gabdhaha ragoo nimanka dhintay ee gabdha ka tegay naftooda waxay xabaasi afar bilood iyo toban habeen ciddadu ciddatu dalaaq ciddatu dalaaq gabdhaha yaryar oon weli xaylin iyo islaamuhu waa saddex bilood gabdhaha aan weli la taabaninna ee ciddo ma leh gabadha daatu xaylka ee waktigii xaylka joogta waa saddex saddex xayd weeye ciddatu dalaaq waa sidaa laakiin xamli markii la yidhaahdo dalaaqa iyo wafaadka xamliga waxa weeye waa markuu markay dhasho unbuu ciddadeeda goy anugu waxaan arkay islaan sheekh qabay dhintay oo isagoo weli qabriga la gelinin umushay cidda ma qaadashade way u dhammaatay cali binu abi aalib radia allaahu canhu binu cabdimualib iyo cabdullaahi binu cabaas binu cabdimualib iyagu waxay leeyihiin akhar alajalayn labada muddo midda badan hadday afarta bilood iyo tobanka habeen oon weli la gaadhin hadday umusho afarta bilood iyo tobanka habeen bay dhammaysan afar bilood iyo toban habeen markay dhammaysato hadday umuli weydo umushaasa waa laga badan yahay marka gabdhaha noocaasa afar bilood tobaneer xikmada ku jirta horta ciddadu sideeda waa tacabud waa wax layna amro cibaado ah laakiin xikmada ku jirta waxa weeye sidii nabigu calayhi salaatu wasalaam sheegay ilmuhu afartan habeen candhuuf baan ila markay mariidu raxiimka ku dhacdo xagga dhabarkay ku dhegi si ay dhiig uga muudsato marka afartan habeen candhuuf bay ahaan xinjir bay isu bedelay afartan habeen xinjir bay noqon afarta habeenina cad hilib ay noqon boqol iyo labaatan habeen marka u dhamaadaan baa malag loo diri waa la suurayn oo naftii baa lagu afuufi tobanka habeen waxaa loogu daray tobanka habeen buu ku dhaqaaqay ilmihii markii la suureeyo ee nafta la geli tobanka habeen buu ku dhaqaaqay markaa gabadhii riximkeedu inuu ilma ku jiriyo inuuna ku jirin saasaa lagu kala ogaan wey nasabkaa la ilaalinoo in wax isku khaldamaan yaa la diidan yahay waladiina nimanka yutawafawna la oofsaday oo minkum idinka idinka mid ah wayadrauuna ka tegey aswaajan xaasas ka tegey yatarabasna waxay xabaasayaan ama koranayaan bianfusihim naftooda iyo arbacata ashhurin afar bilood wacashran faidaa balaqna hadday gaadhaan ajalahunna muddadooda hadday gaadhaan oo muddadii afarta bilood iyo tobankii habeen ahayd falaa junaaxa dembi calaykum dushiina ma aha fii ma facalna waxay ku falaan fii anfusihinna naftooda bilmacruufi si sharciga waafaqsan oo wanaagsan macnaha inta hore gurigooday joogayaan hadayna dani ka saarin maalintiina way soo adeeganayaan marka hadday meel kale u guurto iyo hadday nin guursato iyaday jirtaa taasi waayo marka guriga hadii zawjkeedii una guriga lahayn oo kiro ahaa haduu kiradii bixiyey way ku jiri haddii kiradii una bixino gabadhii kiradii iska bixin kari weydo guriguna kiro ahaa dee qaraabadeedii bay u tegi kartaa wax dhibaato ah wallaahu alla subxaanahu wa tacaala bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiirun xog ogaal buu u yahay allah subxaanau watacaala waxaad samaysaan isagaa idinkala xisaabtami waxaa soo haray gabadha ciddadu ku jirtay rajciga ah oo dalaaqii oon ka dhammaanin ciddo ku jirta hadduu ninkii dhinto ciddadaa ciddatulwafaadkay ciddaysan wayna dhaxli ninkii gabadha aan weli la taabanin ee ninkii istaabanin haddii uu ninkii dhinto ciddana way geli wayna dhaxli weyn waa sidaa walaa junaaxa dambi ma aha fiimaa caratum waxaad u sarbeebtaan bihi maaga oo min khidbati nisaa haweenka doonidooda ah aw aknantum aada ku qarisaan fii anfusikum naftiin calimalaahu alla wuxuu og yahay anakum idinku satadkuruunahunna inaad gabdhaha xusuusanaysaan oo qalbiga gelaysaan war gabadha waad gursan doontaa leedihiin ama afkaba ka sheegi kartaan walaakin laa tuwaaciduuhunna ha la ballamin oo waan ku guursan hadii siran hoos ahaan ha ula ballamina ilaa an taquulu inaad tidhahdaan may qowla qowl macruufona wanaagsan oo aan saxar lahayn waxaa la yidhi gabdhihii laga dhintay ee asayda wada ee ciddada ku jiray waad u sharbeebi kartaa waxaad dhihi kartaa gabadhii haddee iska guurdoon baan wallaahi wax fiican baa tahay bal aan waan ku soo salaami doonaa wax sidaas wax sidaasoo gabadhu dareen ka qaadi karto yaa loo sheegi ama ninkii eh, weligeedu ku dhihi laakiin lama ogola inaad umaad u sheegtaan waan ku guursan ogow nimaan aniga ahayn ma guursan kartid sidaas lama ogola hoos ahaan hawle heshiinina ilaahay wuxuu ogyahay wuu idiin dambi dhaafiyo qalbiga inaad ka xusuusanaysaan carabkana ka sheegaysaan wuu ogyahay marka inaydaan cadaynin guur unbaa la rabaa ee sarbeertaan waayo waxaa dhibaataa haddii gabadhii guur loo cadeeyo inay ciddadii on ka go-in way ga waa suuragal kaasaa la diidan walaa junaaxa calaykum dushiina dembi ma saara fiimaa caradtum waxaad u sarbeebtaan bihi maaga oo min khidbati nisaai haweenka doonidooda gabadh yahay bal iska gurdoon baanahay waad ila talin doontaa waxaa weeye aad baad yaad in la guguursado ugu habboon tahay sidaas oo kale aw aknantum ama aad ku qarisaan fii anfusikum naftiina ku qarisaan oo aad qalbiga gelisaan gabadhaas markay ciddadu ka go-do alla guurso calim allaahu alla wuxuu og yahay annakum idinka satadkuruunahunna inaad gabdhaha xusaysaan ood qalbigana ka xusaysaan carabkana ka sheegaysaan walaakin laa tuwaaciduuhunna ha la ballangelina siran hoos ahaan ha ula ballangelina masale aan fiicnayn bay meesha qolyo ku yidhaheenoo sir hoos ahaan ha ula ballangelino sini iyo wax saasoo hadqa ma jirto taas si hoos ahaan ha ula heshiinino anigaa ku guursan doono ogow hadhihina laa tuwaaciduuna kulla ballangelisa dhanoos ahaan ilaa an taquuluu inaad tidhaahdaan may qawla qowl macruufan oo wanaagsan qowlka macruufkii waa ka sarbeebta ah oo gabadha guur go-aansan aadan u sheegin aada u yar dulmartay wey walaa taczimuu ha go-aaminina cuqdata nikaaxi nikaaxa guntintiisa ha go-aaminina oo inaad markaa ha guursanin markaa waa suuragal ilaa kitaabku gaadho faradku kitaabku waacidada waa farad ajalahu muddadiisii uu gaadho marka meesha walaa taczimu cuqdata nikaaxi laba siyood baa suuragala hoos ahaan ha u mehersanina oo intaad qari tidhaahdo markay ciddadu ka go'do aad markaa dadka u sheegto haddaan rabaa aad tidhaahdo taas waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray ha gu-aaminin oo adiga gabadho ha isla gu-aaminin ilaa ilaa anaa ku guursan guur aad markaa mehersataan hoos ahaan iyo guur aad u ballan qaaddood la ballan gasho midna ha yeelin walaa taczimuu ha go-aaminina cuqdatan nikaaxi nikaaxa guntintiisa meherka guntintiisa xataa yabluqa alkitaabu ilaa faradku ama waajibku uu gaadho ajalhu muddadiisii afar bilood iyo toban habeen waclamuu ogaada ana allaha alla yaclamu inuu ogyahay maa fii anfusikum waxa naftiina ku faxdaruuhu ka digtoonaada waclamuu ogaada an allaha alle cafuwun inuu saamaxo afuurun inuu dhaafo xaliimun uu dulqaad badan yahay meeshan waxaa laleeyahay haddaad qarisaan ood qalbiga wax ku qabataan iyo haddaad afka ka sheegtaan dee mid walba alla wuu ogyahay marka haddaad wax fiican qalbiga ku qabataan iyo waxun haddaad qalbiga ku qabataan allah wuu idin ogyahay marka alle ka digtoonaada oo xumaanta iska ilaaliya alle ka digtoonaada ogaadana alle wixii yar khalad ah idinka dhaca inuu alla dhaafi dulqaadadna badan yahay alla subxaana wa tacaala kama aarguto addoomihiisa kama aarguto wuu u saamaxaa wey allah wuxuu leeyahay waclamuu ogaada ana allaha alla yaclamu inuu og yahay maa fii anfusikum wax naftiina ku sugan oo inaad gabadhaa guursataan iyo inaad waxaad ka damacsan tihiin faxdaruuhu alla ka digtoonaada oo xumaanta iska ilaaliya waclamuu ogaada ana allaha alla afuurun inuu dhaafo xaliimun dulqaato laa junaaha calaykum dembi dushiina maaha iyo cidhiiri toona in dalaqtumu nisaa gabdhaha haddaad furtaan maa lam tamasuuhunna idinkoon taabanin aw tafriduu walam tafriduu aydaan u qadarin lahunna iyaga fariidatan qadar aydaan u qadarin faradka meherkii aydaan u qadarin tufriduudu tahoray ku cadfan tahay wamaticuuhunna u raaxeeyo gabdhaha sahaya calalmuusiri ninka hodankaa dushiisa qadaruhu awoodiisa waalmuqtari ninka la cidhiidiyay oo caydha-ana qadarhu awoodiisa weyn maxaa sidaa loo leeyahay mataacan u raaxayn iyo ka farxiin bilmacruufi si fiican la isugu raaxayo gabdhaha la sahayo xaqan xaq bay ku tahay cala muxsiniina dadka xilkaska ah xaq bay ku tahay aayaddu waxay sheegaysaa gabadhii oon meher loo qadarin mufawada la yidhaha mufawado waa la iska meheriyey iyadoon xoole loo sheegin markaasuuna taabanin haddana meherna uma qadarin mana taabanin uu furay gabadhaasu dee meher ma leh sahay bay leedahay bilaaso gabadhii waa la qalbi jabiyey sahay fiican baa la sahay oo dhar baa loo gaday oo la siinayaa gabadha laakiin dee meher ma leh marka mufawadadaa hadduu ninku la aqalgeli lahaa meherumasel bay yeelan lahayd gabdhaha iyaga lamidka ah meherkooda kale yeelan lahayd mufawada yidhaahdeen bandhigto laa junaaxa dembi calaykum dushiina ma aha in dallaqtumu nisaa gabdhaha haddaad furtaan maa lam tamasuuhunna idinkoon taabanin maa lam tamasuuhunna idinkoon taabanin aw tufriduu walam tufriduu aan u qadarin lahunna iyaga fariidatan waajibka ilaahay aan u qadarin wamaticuuhunna gabdhaha u raaxeeya oo sahaya oo qalbi jabka ka ilaaliya oo sahay siiya calal muusici qofka muwasica oo hodanka ah dushiisa waxaa ah calal muusici qofka ballaadhan ee wax badan haysta qadaruhu awoodiisa intii yacni isaga wacala almuktiri qofka cidhiidyanna qadaruu awoodiisa dushiisa mataacan saaxa siiya gabdhaha u raaxeeyo sahaya bilmacruufi si fiican oo dee iyagana wax u tara adigana aan xadgudub kuma ahayn xaqan xaq buu ku yahay cala lmuxsiniina dadka xilkaaska ee muxsiniinta ah marka wain dallaqtumuuhuna haddaad gabdhaha furtaan min qabli an tamasuuhuna intaydaan taabanin waqad faradtum aada u qadarteen lahuna gabdhihii waajibkoodii aad u qadarteen oo intaas meherkaagu wayo aad tidhaahdeen falahaa waxaa u sugnaaday nisfu maa faratum intaad u qadeen kala badh ilaa an yacfuuna inay iyagu cafiyaan mooye qaybtii kala badhka ay lahaan lahaayeen ay cafiyaan oo yacfuwa uu cafiyo alladii kii biyadihi gacantiisa cuqdatu nikaaxi nikaaxa guntintiisu ay ku jirto ninka nikaaxa xukuma ee gabadha furi kara gabadhii waa la meheriyey meherina waa loo sheego waa loo intaasaad leedahay baa la yidhi laakiin iyagoo la taabanin yaa gabadhii la furay kala badh bay meherkeedii leedahay kala badh hadday iyadu cafido way heli kartaa ay war waxba waan kugu saamahay iska daa hadduu ninku cafiyana oo u buuxiyo intuu u magacaabay u buuxiyana waxba dhibaato male wey qolyaha waxay leeyihin biyadihi cuqdatu nikaax waa gabadha weligeeda ma aha gabadha weligeeda iyadii baa baleelaya hadday cafide hadduu ninkeedu cafiyo oo isu raaciyo waa sax hadday iyadu cafidoy u daysan ninkana waa sax wey wain dalaqtumuuhuna haddaad gabdhihii furtaan min qabli an tamasuuhunna intaydaan taabanin waqad faradtum aada u qadarteen u xadayseen lahuna gabdhihii fariidatan waajibkoodii faradkoodii falahaa waxaa u sugnaaday nisfu maa faradtum waxaad u qadarteen kala badh ilaa an yacfuuna gabdhuhu inay cafiyaan mooye oo yidhahdeen warriyahdee qaraabana waynunahsaa kuma kala tegi karree waan kuu daayey ow yacfu waladkii uu cafiyo biyadihi gacantiisa cugdatu nikaaxi guurka xukunkiisu ama guurka guntintiisu ay ku jirtaba ninka ah oo yidhaahdaa gabadh yahay dee mar haddaan ku furay waxba kaa kala reebihayo waxaagaa iska qaado waan tacfuu inaad cafisaan baa aqraba u dhow litaqwaa alla kabaqida iyo islaamnimada sidaasaa u dhowo hadduu ninku u saamaxo gabadha wada siiyo waa sax hadday gabadhu ninka u staydana waa sax saamaxaadhaa fiican oo colaad yayna beerin isfuriddu colaad yayna beerin waan tacfu inaad cafidaan baa aqrab u dhow litaqwaa cabsida walaa tansaw lfadla ixsaanka ha iloobina baynakum dhexdiina aadba isfurteene eedibaha idinkala kala martee ixsaanka ha iloobina muminiin baa tihiin waa isku soo noqon doontaan baa laga yaaba walaa tansaw lfadla ixsaanka ha iloobina baynakum dhexdiina in allaha alla subxaanahu watacaala bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiir wuu arkaa isagaa idinka abaalmarin xaafiduu xifdiya cala salawaati salaadaha xifdiya iyo gaar ahaan wasalaatilwusdaa salaada dhexe qiimaha badan wey waquumuu isu taaga lilaahi alla dartii salaada iyo cibaadada markaa isu taagaysaan qaanitiina idinkoo alla adeecaya oo xasilan aayadanu meeshan munaasabadeeda dalaaq iyo furid baa laga hadlayay marka waa lagu soo dhex daray waxaa laga yaaba xaalo markaa jirtay oo aan diiwaansanayn inay ayada meesha keentay baa suuragala munaasabo kuma leh aayadaha ay ku dhex jirto munaasabo kuma leh marka waxaa laga yaaba xaalad markaa jirtay oo laakiin aan la diiwaangelinin inay munaasabadu jirtay baa suuragala midda kale salaadu waxyaabahan dhacaya gabadhiiyo ninka isfuray oo khaladku soo kala dhex galay salaada hadday kaalmaystaan inta alla baryaan way niyad wanaagsanaanayaanoo way sabrayaan marka qaanitinada saxaabadu waxay dhihiin intii aayadan ka horeysay waanu ku sheekaysan jirtay salaada oo waxaan dhihi jirnay war hebelow iyo sheekaanu ku sheekaysan jirnay aayaddani markii soo degtay baa naloo diidoo layidhi ha ku hadlina salaada marka salaada oo lagu hadlo hadduu sahwi uu ruuxu u hadlo sahwi salaadiisii buri mayso hadduu saawi u hadlo hadal aan macno macno lahayn hadduu ku hadlana buri mayso bilmatel waxaa la yidhaha fuqahadu markaan carabigii waxaa sheegayna kalaam nuxaadda waxay kalaam u yaqaanin ma afaada kalaam waxay u yaqaaniin laba kelimood la isa saaray qolada usuuliyiintu kalaam waxay u yaqaaniin qur-aanka qolada fuqahadu kalaam waxay u yaqaaniin ma abdala salaata oo xaraf wax faa'iideeya oo faa'iido leh ama dhowr xaro faa'iido bayna lahayn marka kalaamka salaadu haduu sahwi yahay waxba yeeli mahayaan marka ma lagu hadli karaa al-imam malik rahimahullahu ta'ala wuxuu leeyahay wixii salaada danteeda ah waa lagu hadli karaa buu leeyahay bilmatal ninkii oo tukanayo imaamkii ah hadduu laba ragcadood ku salaamo naqsado waa la dhihi karaa salaada ma adan taam yeelin intaasaa ku hadhay imaam malik saasuu leeyahay imaam iyo culimada kale waxay leeyihiin maya lama hadli karay leeyihiin maxaa ruuxu markuu sahwiyo subxaanallaahi baa loo dhihi marka waxaa laga yaabaa subxaanallahida inuuna fahmin oo wuxuu ka tegey iyo waxa loo jeeda midna inuuna garanin baa suuragala marka waxaad isku soo xoorisaa salaada uu kas looguma dhex hadli karo haddii lagu hadlo way buraysaa xaafiduu xifdiya cala salawaati waxaa looga jeedaa salaada shuruudeedii iyo arkaanteedii iyo waktigeedii intaasoo dhan ilaaliya xifdiya oo xaafidu iyo daamu daaima waa waktigeeda ha ka tegina salaada xaafiduna salaada sifadeeda ilaaliyo dhamaystira wey xaafidu ilaaliya cala salawaati salaadaha shanta ah iyo wasalaati lwusdaa salaada qiimaha badan salaat lwusdaa culimo badan way isku khilaafeen ilaa toban qowl bay isugu khilaafeen waxaynu kaga soo gaabsan qole waxay yidhaahdeen waa duhurka oo maalinta inteedii badnaydna way dhaaftay habeenkiina wuu u dhiman yahay qole waa subaxay dhaheen waa casarka maalintii khandaq ee intay mushrikiintu duuleen maka lagu wareejinaya godka salaada casarkaa nabi ka tagtay ilaahay guryahooda naar ha ka buuxi salaatulwustaa inag baajiyeen buuhi nabigu waxay u badan tahay waa salaatulwustaa waa salaada casarka wey waa salaata casarka marka iyada si gaara u ilaaliya wey si gaara u ilaaliya waa waqti waxay kusoo hagaagi dadku ay mashquul yihiin oo shaqooyinkii loo kacay yay kusoo hagaagi faykiftum waquumuu istaaga lilaahi faykiftum haddaad baqdaan oo cabsii jirto fasaluu tukada rijaalan xaalaat idigoo lugaha ku socda aw rukbaanan idinkoo wax fuushan fa idaa aamintum markaad aamin noqotaan oon cabsii jirin fadkurullaha alla xusa oo tukada kamaa callamakum siduu idiin baray dikrigaasi waa salaada siduu alla salaada idiin baray u tukada haddaan cabsi jirin kamaa callamakum siduu idiin baray maashay lam takuunu aydaanayn cabsibaa meeshii timid waktigiina wuu joogaa ruuxii lugaha ku socdaa luguhu ku tukan kii wax fushan waxbuu ku tukan qiblada kii ujeeda xaggaasu tukan kii kale xaggaasu tukan marka xadiid baa wuxuu sheegayaa salaada muqiimka ah waa afar afar salaada musaafirkana waa laba salaada qofka cabsanayaana waa hal ragcadood buu tukanaya waa xadiid sidaasu laakiin culimadu waxay u badan yihiin in laba ragcadood la tukanayo hadday kuu suurowdo qiblada kasii jeed ama kasoo jeed marka cabsidu waa waa sidee cabsida la sheegi olkiibaa halkan soo taagan waad isu muuqataano inay idinku bilaabaan baba laga yaaba ama nin looga qaateena ka soo digay cabsidu waa taa marka waxaa hadal leh haddii isagoo salaadii ku jira cabsidii baaba'do caadi buu u taam yeeli salaadda intuu xaggaa qaabilo salaadiisii taam yeeli haddii isagoo salaad tayamumay uu salaada waqtigii salaadii markuu ka baxo waqtigii biyo waxba inuu soo celiyo ma aha fa kiftum haddaad cabsataan oo cabsi jirto fasalluu tukada rijaalan xaalo aada ku socotaan ow rugbaanan xaalo aada wax fa idaa aamintum markaad aamin noqotaan oon cabsii jirin fadkurullaha alla u oo alla xusa oo salaada tukada kamaa callamakum siduu alla idiin baray ma lam takun waxayd ahayn taclamuna kuwa ilaahay salaada idiin baray u tukada u yidhi u tukada waay beri waxaan xusuusnahay lix iyo sagaasankeen ahayd baan u malayn yaan anoo weyse qabin baan diri dhabagoor habeennimoa ah ka baxnay berigaana soomaalidu basaska maraacsabaan ku socona markaan dhangaga dhaafno dhexda soconno subaxii baa soo galay masale aana weligay nina ku arag meella ku arag waxaa igu adkaatay waktigu salaadlaan inuu igu dhaafo intaan bawdyahayga ku tayamuma yaanu aggaa usii jeeda yaa laba ragcadood tukada waana ishaara intaasoo rosaanisu keen weligii meelay ku qoran tahay maarag laakiin de waa sidoo kale kuu joojin maayaan qola berigaa soomaalidu ma raaci jirin waladiina nimanka yutawafuuna la ofsado minkum idinka idin ka mid yadaruuna ka tegay azwaajan xaasas ka tegay tawsuu u dardaarma wasiyatan dardaaran liazwaajihim xaasaskooda mataacan u raaxayn iyo xaqsiin darteed ilal xawli sanna laga gaadho ayra ikhraajin ka bixin la-aan aan guryaha laga bixinayn fain kharajna hadday ka baxaan oo iyagu iskood u baxaan falaa junaaha dembi calaykum dushiina ma saara fii ma facalna waxay ku faleen fii anfusihina naftooda oo min macruufin wax wanaagsan oo ayna waxyaaba xunxun ku kicin wallahu lana casiizun ka qaalib weeye xakiimun oo falsan aayaddan aayaddii horeynu soo dhaafnay darsiga ka bilownay oo afar bilood iyo toban habeen aan haga qiraa'ada habaa kaga horeysa nuzuulka taasaa ka dambaysa ayadduna waxay tilmaamaysay jaahiligii yaa gabadha markii ninkeedu dhinto guri yar baa la gelini dhar xunna waa loo xidhi labiyo toban bilood yayna gurigaa ka baxaynin maydhanaynin dhiibna qaadanayn labiyo toban bilood iyagoo wasakaysanba maalinta dambe saalaa loo keeni saalo markaasaa saalada tuur la dhihi ciddadii baa ka gooday wax nool baa loo markay urteedii ay sidaa ugu hurgufato naftaaba ka bixi inta badan jaahiligii saasuu ahaa jaahiligiiso sidaa ma ahayn marka islaamka qaybtiisii horena sidaas ahad waa kanoo hal sanay gabadhu cidda tirtan jirtay inkastoo rafaadkaa gaalada ayna degelayn aayaddaa aynu soo dhaafnay baa nasakday marka marka sidaa maaha aayadan waa sidaa aayaddan macnaheeduna wuxuu ahaa gabadha marka ninkeedu dhinto ninkeeda u dardaarmi waxaa iyo waxa hala siiyo gurigana laga saari maayo halkaasay ku cidda tirsan ayaddaa horaa naskday marka waladiina kuwa yatawafawna la oofsado min kamida wayadaruuna ka tegey aswaajan xaasas yuusuuna way u dardaarmi wasiyatan dardaaran liaswaajihim xaasaskooda mataacan liajli mataacan u raaxayn dee waa dhaqaalayn weeye ila alxawni sanad intii laga gaadho hayra ikhraajin bixin la oo ninkii dhintay warasadiisu ka saari maayaan gabadhu gurigay ku jirto fain kharajna hadday gabdhuhu baxaan falaa junaaxa dambe calaykum dushiina ma saara fiimaa facalna waxay ku falan fii anfusiina naftooda oo min macruufin wanaaga hadday iskoodu baxaan laakiin de ayna dhaqan xumo ku kicin wax dhiba male wallaahu alla casiizunka qaalibo wey xakiimun oo falsan walilmuallaqaati gabdhaha la furay waxaa u ahaaday mataacun sahaysiin u raaxayn bilmacruufi si fiican loogu raaxeeyo iyagana wax u tarta adigana aan meel ka dhac kugu xaqan xaq bay ku tahay cala lmuttaqiina kuwa allahooda ka baqaya aayaddii hore maxaynu ku soo marnay mataacan waxaa lahayd mutcada waxaa lahayd gabadha la furay iyadoon la taabanin waxna loo qadarin iyadoo la furay waxna loo qadarin baa mutcada lahayd meeshan mudalaqaadka oo dhan wey aayaddan qolyaa yidhi waa la nasakhayo taasaa nasakday lama nasakhine gebi ahaan mudalaqaadka ama meherkeedii ha hesho ama gabi ahaan gabdhaha in qalbiga loo dhiso oo la sahayo meeshay ku jirtaa wey welilmudallaqaati gabdhaha la furay waxaa u ahaaday mataacun raaxayn iyo sahay bilmacruufi si fiican oo adigana dilan kugu ahayn iyagana wax u taraya xaqan xaq calaamutan qofka alla ka baqay marka waa sunna way fiican tahay kadaalika sidaasu yubayinu llaahu alla u cadeeye lakum idinka aayaati aayadihiisa intee xugm lainoo soo sheegay lacalakum tacqiluuna si aada u fahamtaan alam tara ma ogaatay waa ru'yadii qalbiga ahayd alam tara ma ogaatay cilmigaas guusan ma gaaray ila aladiina kuwii kharajuu ka baxay min diyaarihim guryahooda wahum yagun uluufun kumaankum ay yihiin xadara almowti geeri ka baqideed uga cararay fa qaala lahum ullahu alla uu yidhi muutuu dhinta uu laayey uma axyaahum uu nooleeyey in allaha alla laduu fadlin fadli ku walaakina agar naasi dadka badankood laa yashkuruuna ku shugri maayaan suuratulbaqara ilaa shan lix meeloodoo wax dhintay oo lasoo nooleeyey baa lagu sheegay shimbirihii way inoo dambeeyaan nabiyullaahi ibraahim uu gowracay gowrac la yidhi waxaa kaloo inoo dambeeya ninkii qaryadan sidee alla u nooleynla la dilay ee dhowr boqol oo sano jiifay baqaradii baynu soo dhaafnay ninkii lagu dhuftay waayahay meeshana waxaa weeye waxay ahayn baal dadkan reer banu israaiil daacuun baa ku dhacay marka daacuun nabigoodana shamcuun baa la dhihi jiray markaasuu yidhi war iska jooga may daacunkaanu ka carari ma yidhaahd intay carareen bay meel aduu afar kun bay ahaayeen sideed kun bay ahaayeen labaatan kun bay ahaayeen si kastoo ahaayeenba kumaan kun bay ahaayeen intay carareen meel kala tageen bay kulligood wada dhinteen taasu waxay ku tusin inaan laga carari karaynin allah subxaana wa tacaala qoladeennan mujaahidiintaana waa la soo hordhigayo waxaa la yidhi haddaad dagaalka ka carartaan marnaba bixid maysaan malgiin hadduu galo mujaahidiintana waa lasoo hordhigay marka qoladaas ilaahay uu soo nooleeyo waktigoodii buy dhimanayaan ili ajashoodii oo gaadhin baa la laayay tusaale inoo tahay inaan laga carari karaynin wadka alamtara ma ogaatay mase gaadhay cilmigaagu ila ladiina kuwii kharajuu ka baxay min diyaarim guryahooda wahum yagun uluufun kumaankum ay yihiin afar kun baa inta ugu yar la sheegay sideed kun xadara lmowti geeri ka baqideed ka digtoonaanteed faqaala lahum llahu allu ku yidhi mutuu dhinta waa amar takwiin wuu dilay uma axyaahum wuu soo nooleeyey markay soo noolaadeen bal warramahade soo xaaladdu maaha in allaha ladilu fadlin fadli ku u saaxiiba wey cala naasi dadka walaakina akhara naasi dadka badankood laa yashkuruun ku shukrimaha fadliga allayna siiye qoladaa la tusaaleeyey ee inta la laaya la soo nooleeyey wax loo sheegay meel aad joogto haduu ka dhaco kama arari kartid meel aad joogto haduu ka dhaco kama arari kartid inaad si kale uga tagta may firaaran minhu ugama tegi karti meel uu ku dhacay daacuuna ma gelaysid oo ha u tegin meesha cumar bin khadaab radia allaahu canhu yaa colduu limaada bixiyey meel markay joogaan ya abaa cubayda meeshu ku socdo daacuun baa jira daacuun yaa jira markaasuu cumar bin khadaab isugu yeedhay muhaajiriintaasaa bal warama aduu qaarba sibay ku taliyeen cumar bin khadaab wuxuu go-aansaday inayna meeshaa tegin abuu cubaydaa yidhi atafiru min qadaa illaah ma ilaahay qaldihiisaad ka carari buu yidhi dagaalka wada markaasuu yidhi nacam nafiru min qadaailaahi ilaa qadaailaahi baanu u carari buu misaal buu tusay tusaale wuxuu yidhi abuu cubaydow haddii tog meeshan ku yaalla degtaasi abaar tahay degtanina barwaaqo tahay degta barwaaqada haddaad soogsato qadlo alla ma aha degta abaartuna soo qadlo alla ma aha de waa sidaasoo kale waxaa ila socdu yidhi asxaabtii iyo quraadii marka daacuunka geen maayo marka inaga daacuunka meesha aad joogto hadduu ka dhaco ha ka tegin adoo isaga ka carari inaad si kale u baxda mooyaane meeshuu ku dhacayna ha tegin allah wuxuu leeyahay waqaatiluu la dagaalama fii sabiililaahi alla dartii dagaalama sabiilillahina way badan tahay jihaadkaa ka mid dagaalama fii sabiilillaahi alla dartii u dagaalama waclamuu ogaada ana allaha alla samiicun inuu maqlo caliimun ogyahay marka qolada mujaahidiinta ah intay ka carareen wadkii la laayey baa lagu dhiirigelinaya jihaadka ka cararina naftiinu markay alla doono unbay dhimane ka cararina qofka mujaahidkaa ima shahaada wa ima alhaniima waljr wey waa labadaa midun axsano laba laba xusna ixdal xusnayayn qaatilu dagaalama fii sabiilillahi alla wadadiisu way badan tahay af iyo adinba ka dagaalama waclama ogaada an allaha samiicun caliim man daa qof waa kee alladii qofka yuqridu amaahinaya allah alle qardan ama xasanan oo wanaagsan oo naftiisu dhiib ku tahay fa yudaacifahu waa alla u laablaabaa lahu isaga adcaafan laablaab kaiiratan oo fara badan wallaahu alla yaqbidu qabta oo xoolaha yareeya wayabsudu ballaaliya ee ceshashadu xoolaha ma yarayso ceshadu ma badiso bixintuna ma yarayso ilay turjacuuna waxaa yidhi saddex weye marka aayaddan timid saddex qolay dadkii noqdeen yahuudiya dadkii la hamaali way ilaahu maxamed faqiir wey amaabuuba ah hadda rabaa annaguna akhniyaa nahay bay qolyana iyagoo ku qancay yay bakhaylo noqdeen qolyana ma bixin abudaxdax alansaari yaa nebiga u yimid yaa rasuulallah ilah maqmaarku inaga raba ahaa beertaydii lixda boqolee geedee timirtii ku yiileen ilaahay baan amaansaday bu intuu beertii tagu gabadhiisii umudexdex caruurtiibuu ka soo baxa beertan ilaahay baan amaansaday ka soo baxa nabigu marka dee xakiim buu ahaaye qaraabadaada sii buu yidhi adu qaraabadaada dadkiisa qaraabadiisa ahaa yidhi qaraabadaada u qaybi nabigu kama xukumin oo meel kale gee ma dhihin qaraabadaada sii buu allah wuxuu leeyahay man daa shaksi waa kee alladii axadka yuqridullaha alla amahsan qardan ama xasanan wanaagsanoo naftiisu dib ku tahay ofayudaacifahu alla u laalbaaba lahu isaga adcaafan laablaab kaiiratan oo fara badan oo aan xad lahayn wayaqbidu wallaahu alla yaqbidu wuu cidhiidhiyaa waxbuu saa u qabtaayoo cidhiidhiyaa wayasudu waanu ballaadhiyaa macnaha waxay ka dhigan tahay wax ceshadku xoolaha kuu badin maayo waxbixintuna kaa yarayn maayo allah xukun kale waileyhi xaggiisaa turjicuuna laydiin celin maxkamadiisaa tegaysaan maxkamadda alle ee tegaysaan wax khayra la taga waay